الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أن علم وحينو بلابنينا عشرك فصل كفاء الإضافة وبقى صدح بقول إيا أفر إيا أفرتن صدح بقول إيا أفر إيا أفرتن idaafada marka aynu culima ka warbixinayno idaafa waxaan ogaanaynaa saddex erey inay jiraan oo lagama maarmaana inaynu baranno saddex erey mid mudaaf baa loo yaqaanaa midna mudaafun ilayhi baa loo yaqaanaa midna al-idaafa baa loo yaqaanaa waa saddex erey waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi iyo al-idaafa saddexdaa erey waa inaan ogaanaa mudaaf mudaafun ilayhi alidaafa bal culima haddaba tusaalaan sheegi tusaalahaa qora waxaad tidhaahdaa qalamu yuusufa qalamu yuusuf amaa beytu cali qalamu yuusuf markaynu nidhaa qalamu yuusuf mudaafku waa ka hore qalin ah qalamu baa mudaaf la odhanayaa mudaafun ilayhina waxaa la odhanayaa ka dambe idaafaduna waa shay macno ah oon la arki karaynin idaafada lama arki karayo meeshay ku qarsoon tahay idaafadu mudaafku waa ka hore ee qalam oo kale mudaafun ilayhiguna waa ka dambe ee yuusuf oo kale qalamu yuusuf qalinkaasi waa mudaaf yuusufna waa mudaafun ilayhi idaafadu waa macno qarsoonoo halkan ku jira oon la arki karaynin tusaale ahaan haddaan gacantayda gidaarkaa ku tiiriyo haddaan gacantayda gidaarkaa ku tiiriyo saddex erey ba halkaa wada yaalla waa mid la tiiriyey iyo meel lagu tiiriyey iyo tiirinta lafteedii bal hadda u fiirsada gacantayda halkeen ku tiiriyey kursigaan ku tiiriyey haddaba ta la tiiriyey waa tee bal sii eg gacanta ayaa la tiiriyey halka lagu tiiriyeyna waa halkee waa kursiga tiirinta lafteeda haddaba yaay tusaya ma arkaysid tiirinta tiirinta haddaad soo eegto ma arkaysid maxaad arkaysaa bal soo eeg tiirintu gacantaydana maaha kursigana maaha haddaad tidhaa waxbaan arkaa khamiiskan cad ha eegin ha eegin calaamada dambe ee daaha dambena ha eegin maxaad aragtaa gacan iyo kursi unbaad aragtaa kolka tiirintu waa wax u dhaxeeya gacantan la tiiriyey iyo halka lagu tiiriyey oo caqligeennu garanayo laakiin isheennu ayna qabanaynin waxaan uga socdaa idaafadu waa saasoo kale idaafadu eeg mudaafku waa ismiga hore mudaafun ilayhiguna waa ismiga dambe idaafadana lama arki karayo sidaa tiirinta loo arki kari waayey tiirinta sidaa aynu nidhi lama arkayo ayaan idaafadana loo arkaynin waa macno qarsoonoo meesha ku jirta idaafadu markaa alidaafa macno qarsoon bay noqonaysaa haddaba culima waxaad ogaatiin mudaafku axkaam gaara ayuu qaadanaya ismiga hore qalamu yuusuf markaa tidhaa qalinkaasi qalamu yuusuf saddex shardi saddex arrimood midna lagama oggola waa mudaafka horta kow al ma qaadan karo al ma qaadan karo oo qalamu yuusuf iminka ma odhan karo alqalamu yuusuf waa mamnuuc maadaamuu mudaaf yahay mudaafku al ma qaadan karo waa kow shan mas'alo ayaa la arkay isagoo al qaadanaya al ma qaadan karo waxaa kalood ogaataa tanwiinna ma qaadan karo qalamu yuusuf markaan idhaahdo qalamun yuusufa ma odhan karayo oo qalinkaa ma tanwiininayo tanwiin ma qaato waa qodobka labaad qodobka saddexaad mudaafkaa qalinka ihi hadduu musanne yahay ama jamac mudakaru saalim labadoodii nuunoodna qaadan maayo oo looma oggola nuunka musannaha lama oggola waa la jarayaa nuunka jamaca mudakaru saalimna lama oggola isna waa la jarayaa oo haddaanku idhaahda qalamaani bal yuusufu idaafee qalamaani waa inaad nuunka jartaa ood maxay ugu dhawaaqdaa qalamaa yuusufa qalamaa yuusufa haddaan qalamayni mudaaf ka ku idhaha qalamayni odhan maysid qalamayni yuusuf waa mamnuuc waa inaad tidhahdo nuunka waa inaad jarto ood maxay ugu dhawaaqdo qalamay yuusufa sida ilaahay aayadda qur'aanka uu ku yidhi yaa saaxiibey assijni yaa saaxibayi sijni waa saaxiibayni baa mudaaf laga dhigay assijnina mudaafun ilayhi baa laga dhigay saaxiibayni kolkaa waa in nuunka laga jaraa saaxiibeey baa la odhanaya ya'dan muuqataana yaaulmutakallim ma ahee waa ya'dii musannaha ee calaamatu nasbaha ayay noqonaysaa mudaafka maxaa loo ogolayn ismiga hore ee mudaafka ah maxaa loo ogolayn culimo al looma ogola waa kow tanwiinna looma ogola waa laba nuunka musannaha iyo nuunka jamac mudakaru-saalimna looma ogola saddexdaaba mudaafka looma ogola saddexdaba mudaafunileyhiga waa loo ogol yahay mudaafunileehigu alwuu qaadan karaa mudaafunileehigu alwuu qaadan karaa oo tanwiinta musannihiiyo jamaca mudakaru-saalim wuu qaadan karaa oo tanwiin tanwiinkuu qaadan karaa oo intaba wuu iska dayn karaa mudaafunileyga wax qasab ku yihi ma jirto laakiin mudaafka waxa qasaba in laga ilaaliyo saddexdaa qodob culimo xagga kale aynu u soconno waa mudaaf iyo mudaafunileyhi sawmaynaan odhan asmaa waxaa jirta aan weligeed mudaaf noqonaynin weligeed aan mudaaf noqonaynin waxa ka mid a damiirka af carabiga soo heli mayna damiir mudaafa hadda damiirku mudaafunileyhi wuu noqdaa damiirku maxayma noqdo baynu nidhi mudaaf ma noqdo laakiin hee mudaafunileeyi wuu noqdaa ismu ishaaraha baa ka mida ismu ishaaruhu mudaaf ma noqdo laakiin mudaafunileehi wuu noqonayaa ismiga mawsuul baa ka mida ismiga mawsuul mudaaf ma noqdo laakiin mudaafunileehi wuu noqon karaa waad ila socotaa baanu malaynaya xagga icraabta haddaynu ka eegno xagga icraabta mudaafku waa xasbi xaajati alkalaam waxaa dhici kara mudaafku inuu faacil yahay waxa dhici kara mudaafku inuu mubtada yahay waxa dhici kara mudaafku inuu khabar yahay waxa dhici kara mudaafku inuu mafcuulun bihi yahay wax alla wuxuu doono ayuu mudaafku noqon karaa amaa mudaafun ilayhigu waa majruur daa'iman marfuucna ma noqon karo mansuubna ma noqon karo xagga tartiibka marka aan eegi doono waa cashirkeennin kolley aan kaga warrami doone xagga tartiibka haddaynu u fiirsanno mudaafku daa'iman wuxuu noqonayaa ka horreeya mudaafun ilayhiguna daa'iman wuxuu noqonayaa ka dambeeya tartiibkana waa qasab waxaa kalood ogaataa mudaafka iyo mudaafuleyhiga lama soo kala dhex geli karo odhan mayno mudaafka iyo mudaafuleyhiga shay baa kala dhex geli kara waa mamnuuc wax yar baa la arkay inay wax kala dhex geli karaan xagga aqsaamta iyo qaybaha kitaabkeenaan u daysanaynaa ilayn idaafada mar waxaa loo qaybina lafdiya marna macnawiyo faslun fi lidaafa fasalkan waxaan kaga warbixinaynaa idaafada iyo in laba shay la isku idaafeeyo soomaalidu waxay tidhaahdaa idaafe dib baa loo macneeyaa maad maqasheen qaaciidada idaafo dib baa loo macneeyaa kolkaa waxyaabaha lagu karto waxaa ka mida mudaafka iyo mudaafuleyga lama kala saaro haddaan hadda rabbialcaalamiin aan ku idhaha macnee rabbialcaalamiin haddaad rabbi gaar u macnayso alcaalamiinana aad gaar u macnayso ardayow luqaddu inay ku habaarto ayay in yar u dhowdahay rabbi gaar ha u macnaynin alcaalamiinna gaar ha u macnaynin waa inaad israacisaa markaad macnaynayso ood maxay tidhaahdo rabbi alcaalamiin dib loo macnaynaya ka dambeeyo ka bilow hadalkaaga eeg rabbigii caalamiintaa oo rabbigii caalamiintaa oo rabbi ha ka soo bilaabin halkee ka bilow mudaafunileyga ka dambe rabbialcaalamiin caalamiinta rabbigoogii dheh haddii maalan aynu nidhaahno dikru eh, eh, dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya bal hadda fiirsada dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya dikru waa mudaaf raxmatina waa mudaafun ilayhi raxmatibaa haddana mudaafa rabbibaa haddana mudaafun ilayhiya rabbibaa haddana mudaafa kaafka ayaa haddana mudaafun ilayhiya dikru raxmati rabbika intaa ma kala macne dikru gaar uma macnayn kartid oo raxmati gaar uma macnaynaysid oo rabbi gaar uma macnaynaysid intaasi markaad wada akhrido ee tidhaahdo dikru raxmati rabbika ayaad macnihii bilaabiyo xagga dambaad ka bilaabi rabbiga eg dikru raxmati rabbika rabbigaa raxmadiisii dikrigeegii baad odhanaysaa oo dib baad u sii wadaysaa ilan idaafa dib baa loo macneeyaaba inu nidhiye faslun fi lidaafa idaafada ayaynu halkan ku arkaynaa tacriifu lidaafa idaafada ayaynu tacriifini alidaafatu idaafadu hiya idaafadu nisbatun waa nisbo taqyiidiyatun taqyiidiyoo laba shay laysku qaydayo baynasmayni laba ismi ayay dhex dhacdaa tuujibu waxay u waajibin lihaaniihimaa labada ismi kooga dambeeya aljara jar ayay u waajibin abadan weligii weligiiba majruur bay ka dhigi kooga dambe idaafadu waa nisba baynu nidhi nisba waa duwid waa waxaa laysku duwayaa laba sheey waa taqyiidiya qayd bay samaysaa qayd oo siday qayd u samaysaa qaydku waa dabar waxbay soo yar waxbay soo yar ee dhowaysaa iminka haddaan qalin idhaa qalin ereygaa qalin ayaa yeelan kara bal hadda u fiirsada qalamun baan idhi yaa yeelan kara saddex baa dhici kara saddex shay baa dhici kara qalinkan inuu nin leeyahay waxaa kaloo dhici kara qalinkan inay gabadhi leedahay waxaa kaloo dhici kara qalinkan inayna cidnaba lahayn qalamunuun haddaan ku daayo haddaan haddaba qalamu rajul idhaa yanu daafo geliye ka warran qalamu rajul baan idhi taqyiid way soo dhowaynaysaayo waxyaabay inaga saar saarsaaraysaa haddaan qalamu rajul idhaahdo waxa iga baxaya qalinkii gabadhu ay lahayd waxa kaloo iga baxaya qalinkii ayna cidnaba lahayn cidnaba ayna lahayn keliya waxa soo hadhaya qalinkii ninku lahaa unbaa soo hadhaya alidaafatu idaafadu hiya nisbatun waa nisbo taqyiidiyatun taqyiidiya oo qeyd faa'iidaysa bayna smayni laba ismi ayay dhex dhacdaa tuujibu waxay u waajibin lisaanihimaa kooga labaad aljara jar ayay u waajibin abadan weligii weligiiba inuu majruur noqdo ayay waajibinaysaa wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilidaafati idaafada waxaa loo shardiyaa an yakuuna baynahumaa dhexdooda inuu ahaado waa mudaafka iyo mudaafun ilayhiga eh wujuudu calaaqatin xidhiidh inuu jiro walow adnaa mulaabasa marni inta ugu yarba ha ahaata hadday doonaysee walow adnaa mulaabasa marni inta ugu yarba ha ahaata haddii la doonaye laba shay oo isku tacalluqa tacalluq inta ugu yarba ha noqdaan waxaan uga socdaa labada shay ee laysku idaafaynayo waa inay munaasabo isku leeyihiinay isleeyihiin midbaa midka kale leh amaa ismaba lehe e munaasabo iyo tacalluq baa u dhaxeeya laakiin waxaan tacalluq u dhaxaynin isku idaafayn maysid maxamed iyo cali iskuma idaafayn karno oo ma odhan karayno muxamedu caliyin waa mamnuuc waxyaabaha mamnuuca ah luqa alcarabiya ayuu ku jiraa muxamedu caliyin ma odhan karaysid wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilidaafati idaafada an yakuuna inuu ahaado baynahumaa dhexdooda wujuudu calaaqatin calaaqo miday jirto walow adnaa mulaabasa mulaabasata ugu yarba ha aata iyo marniye kamaa fii idaafati duxaa sidii barqinka loogu idaafeeyey lidamiiri alcashiya galabta damiirkeegii aayad qur'aana ayaa damiir duxadu ay lahayd loo idaafeeyey galabtii waa fii qowlihi tacaalaa kaannahum yowma yarownahaa lam yalbasuu ilaa cashiyatan ow duxaaha eg ow duxaaha duxaa waxaa loo idaafeeyey maxay damiirulcashiya baa loo idaafeeyey kaannahum iyaga waxa la moodaa yowma yarownahaa maalinta ay arki doonaan lam yalbasuu inaynan negaanin ilaa cashiyatan galab mooyaane ow duxaahaa ama galabta barqinkeegi mooyaane haddaba duxaaha duxadii oo barqina ayaa galabtii damiirkeegii loo idaafay sababta maad garanaysaa barqinka iyo galabtu shay qudha ayuu labada daraf ay u kala yihiin maalin waxa la yidhaahdo ayay barqinku darafkiisa hore tahay galabtuna darafkeega dambe tahay dee waa xaggii hore iyo xaggii dambe shay qurihii uu lahaa waa laysku idaafaynayaayo kolkaa way isku tacalluqaan xidhiidh baa ka dhexe mulaabasaa ka dhexaysa markaa waa laba shay oo isku tacalluqa min xaysu innahumaa iyagu darafaa annahaar maalinta labadeeda daraf ayay yihiin halkaa darafaa annahaar ma haysin darafaa waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi mudaafku waa kee darafaa annahaar markaan idhaa darafaa baa mudaafa mudaafun ilayhiguna waa kee annahaari baa mudaafun ilayhiya haddaba mudaafka waxaa laga xadfay maxay nuun ilan darafaani buu ahaa waa nuunkii musanaha darafaani buu ahaayo markii mudaaf laga dhigayey ayaa nuunka laga jaray almudaafu mudaafku huwa lismu waa ismiga alawalu hore ismiga hore maxaa la odhanayaa mudaaf baa loo yaqaanaa walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna huwa lismu thaani waa ismiga dambe ismiga dambena maxaa loo yaqaanaa mudaafun ilayhi baa loo yaqaanaa xukmu lmudaaf bal mudaafka xukunkiisa ilaag yucrabu waxaa la icraabayaa almudaafu mudaafka waa ismiga hore eh xasba mowqicihi kolba halkuu ka dhaco filkalaami kalaamka halkuu ka dhaco sida jaa'a waxaa yimid cabdullaahi ayaa yimid hadda halkaa mudaaf iyo mudaafun ilayhi baa ku jira mudaafku waa kee waa cabdiga mudaafun ilayhiguna waa kee waa allaah mudaafku muxuu icraaban yahay haddaba tusaalaha jaa cabdullaahi markaan idhaa faacil buu icraaban yahay oo waa jaaa faacilkeegii cabdigani laba magac buu dhinac waa faacil dhinacna waa mudaaf allaahina waa mudaafun ilayhi ra'aytu cabdallaahi waxaan arkay haddana cabdilaahi baan arkay mudaaf iyo mudaafun ilayhi baa halkaana wada jooga cabdallaahi markaan idhaa mudaafku waa kee waa cabdiga mudaafun ilayhiguna waa kee waa allaahiga haddaba mudaafka maxaa hadda la icraabaya markaan idhaa ra'aytu cabdallaahi waxaan icraabayaa mafcuulun bihinimo ayaan icraabaya mudaafunulayguna waa majruur waxaan odhani marartu bicabdilaahi baan odhan marartu bicabdilaahi mudaaf iyo mudaafunileyhi baa halkaa wada yaalla mudaafku waa cabdiga mudaafunileyhiguna waa allaahi maxaa cabdiga la icraabayaa mudaafkaa waa majruurun bilbaa ayuu hadda yahay adigu mudaafka waxaad ogaatay inuu marfuuc noqon karo sida jaa'a cabdullaahi oo kale inuu mansuub noqon karo sida ra'aytu cabdallaahi oo kale inuu majruur noqon karo sida marartu bicabdilaahi oo kale xukmulmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga xukunkiisii bal haddayna eeg mudaafun ilayhiga xukunkiisii almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga yucrabu waa la icraabayaa majruuran kii oo lagu jerayo bilmudaafi mudaafka daa'iman weligiiba mudaafun ilayhigu weligii waa majruur mudaafun ilayhigu weligii waa majruur laakiin waxa laysku khilaafay waxa jeraya ayaa laysku khilaafay culimmada qaar waxay qabaan xaraf jaran xaraf jaar oo xadfan baa jeraya xarfuljar meesha ka maqan ayaa mudaafunilhiga jeraya bay qabaan culimada qaarna waxay idhahdeen idaafada ayaa jeraysa ajruumigaaba ka a labada qowlba waa daciif xaraf jaarna ma jerayo idaafaduna ma jerayso yaa jeraya markaa mudaafka oo ismiga hore ah ayaa jeraya almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga yucrabu waxaa la majruuran bilmudaafi mudaafka ki mid lagu jerayo daa'iman weligiiba mudaafka axkaamtiisa waxa ka mid a bal hadda mudaafka hore u fiirso annahu laa yakuunu munawanan aslan weligiiba tanwiin ma qaato mudaafku weligii tanwiin qaadan maayo waa kow walaa yakuunu ma noqdo muxallan bial mid al lagu qurxiyey ama al sitana ma noqdo al ma qaato waa laba walaa yaqbalu ma aqbalo nuuney almusanna musanaha labadiisa nuun iyo waljamci musanaha iyo jamaca labadooda nuunna weligiiba ma aqbalo saddex arrimood baan mudaafka u diidnay waa saddexdee tanwiin horta mudaafka looma oggolaa waa kow waa al alna looma oggolaa waa laba shan jeer baa asha loo ogol yaho meelo kalean ku arki doonnaa insha allah haye nuunka musanihiiyo jamacana looma oggola waa mudaafka saddexdaa qodob ogow waxaa kalooynu nidhi mudaafku ma noqon karo maxay damiir ma noqon karaa mudaaf damiirku mudaaf muu noqdaa ma noqdo ma noqdaa ismu ishaaruhu mudaaf miyuu noqdaa ma noqdo ismi mawsuul mudaaf miyuu noqdaa ma noqdo waxyaabahaasi mudaaf noqon maayaan la soco calamkana waa mas'ala khilaafiya calamku inuu mudaaf noqon iyo inuuna mudaaf noqonaynin waa mas'alo laysku qabtay weeye wa min axkaami almudaafi mudaafka axkaamtiisa waxa ka mid a ah. annahu mudaafku laa yakuunu ma noqdo munawanan mid la tanwiininayo aslan asal ahaan walaa yakuunu mana noqdo muxallan bial mid al lagu qurxiyey walaa yaqbalu mana aqbalo nuunay almusannaha waaljamci musannaha iyo jamaca labadooda nuun ama almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga oo ismiga dambe ah fahwa yukhaalifu almudaafa almudaafa fahdaa iska kor dhabo fahwa yukhaalifu almudaafa mudaafka wuu khilaafayaa fii kulli daalika waxaasoo dhan buu ku khilaafi oo al buu qaadani oo tanwiin buu qaadani oo nuunka musannih iyo nuunka jamaca ayuu qaadan fa yaqbalu tanwiina tanwiinta wuu aqbali wa nuuna nuunkana wuu aqbali wa al ereyga al'ana wuu aqbali waa mudaafun ilayhiga aqsaamu lidaafa culima idaafada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood idaafa macnawiya iyo idaafa lafdiya labadaasaa loo qaybiyaa idaafada markaynu ka warbixinayno waxaa lagu odhanayaa idaafadani waa macnawiyo iyo meye waxa weeye maxay idaafadani waa lafdiyo idaafadana macno buuran baa ku jiro oo cashirkan waxaa lagu kala bixi doonaa axkaam badan oo diinta ah oo fiqhiga shareecada ah baa lagu kala bixi doonaa insha allah waxaad arkaysaa idaafada waa lagu kala bixi jiray beri baa waxaa isqabsaday imaamu shaafici iyo sheekh kale maxay isku qabteen culimmadu masale ay aad in badan ka doodeen baa jirtay masaladaa waxaa la yidhaahdaa maka ninka guri ka dhistaa maka horta milki ma gashaa mise ma gasho oo ninka maka guri ka dhistaa ma yeelanayaa gurigaa oo dadka ma ka yeelan mise ka yeelan maayo masaladaa culimadu aad bay uga hadleen way isku qabteen ragga qaar baa yidhi ninka maka guri ka dhista dadka wuu u siman yahay uun xaafadda guri maka ka dhisataa hadday ka qada tagto ka baxdo cidda u soo daba marta walow innagan hargeyse ka tagnayna aynu noqonne dee waynu iska degaynaayo laynagama saari karo waynu leennahay bay ragga qaari qabaan saasay ku tegeen ragga qaarna waxay yidhahdeen war ninka lacagtiisii iyo wakhtigiisii iyo fikirkiisii iyo caqligiisii geliyaa wuu yeelanayaa dee ee ama iibsada ama loo gooyo ama iyadoo bannaan qabsada war uu yeelanaya sidan dhulka kaleba dee ninka baloodh yar yeeshaa uu yeelanayo ayaa makana loo kala leeyahay bay ayuu imaamu shaafici lahaa imaamu shaafici waa la kala leeyahay buu lahaa maka sheekhii kale wuxuu yidhi culimmadii waaweynayd ee islaamka kamaanaan maqal shaaficiya buu yidhi markaasuu shaafici yidhi ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi liladiina ukhrijuu min diyaarihim halkaa eg mudaaf iyo mudaafnulih baa ku jira min diyaarihim away mudaafku waa ereyga diyaara away mudaafnulehiguna wa himta ayaa mudaafnulih idaafadu milki bay keensataa markaa milki lahaansho ayay keensataa kolkaa min diyaarihim kolkii daaraha haddii ee qoladii ree maka ee saxaabada ahaa ee maka laga eriyey ayuu ilaahay yidhi liladiina ukhrijuu min diyaarihim daarahoogii baa laga saaray buu ilaahay yidhi daarahoogii war idaafadan maadan arkayn buu imaamu shaafici lahaa min diyaarihim idaafadan sawka daarahoogii ilaahay yidhi xadiid kalena wuu soo qaatay markaasuu wadaadkii kale yidhi weli culimmadii waaweyneed annagu kamaanaan maqal shaafici baa la yaabay war miyaad waalan tahay anta majnuun aquul laka qaala allah wa qaala rasuulullah wa taquulu qaala fulaan wa fulaan miyaad waalan tahay buu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisii baan kuu sheegayaa waxay yidhaahdeen adna hebel iyo hebel baad ku soo wareegaysanaysaa sheekhii kale shaafici la doodayay laftiisu uu xanaaqay wuxuu shaafici dee aniga laftarkaygu qur'aan baan ayaan deliishanayaa buu yidhi ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi sawaa'un alcaakifu fiihi walbaadii sawaa'un waxaas ku siman alcaakifu fiihi ka dhex jooga ee iska degan iyo walbaadii ka miyiga ka imanaya ama waddannada kale war waa loo siman yahay baan kule aayaddanaa sheegtay buu yidhi imaamu shaafici aayaddiisii waxaa jira marka doodaha lagu jiro doodu xeer bay leedahay iyo nidaam waxaa jira waa cilmi la barto asal dooduhu cilmulmunaadara waxaa la sameeyaa haddaad cid la doodayso deliilka aad sidataa la keenaa markaaad deliilka aad sidata keentid tallaabada labaad ee la qaado hadal badan iyo eegcay iyo aflagaado iyo waxaa qofka aqoonta le waa mamnuuc bay ka tahay qof kasta mamnuuc bay ka tahay waa loo sii kala eh, duwan yahay laakiin tallaabada labaad waxa weeye qofka kula doodaya daliilkiisa ayaa la xalliyaa haddii qofka kula doodaya deliilka uu keeno aad xallin weydid dee indha waxba ku mari meel waa inaad qofkan deliilkiisa horta aad isku dayda inaad xalliso ama meel u hel ama waxaad tidhaahdaa dee aayad ama waa xadiid waa inanku raacaadhe oo raac ilayn waxa weeye ilayn xaq baa la doonayaaye cid dooniba xaqa ha keentee waxa weeye imaamu shaafici markuu aayaddan keensaday iyo xadiidka xadiidu caqiil ayuu ninkii ka soo hor jeeday aayaddiisii wuxuu yidhi sawaaun ilcaakifu fiihi fiihi damiirkaa kaa khaldan buu halku noqonayo fiihi maka maahadee waayo hadday maka tahay maxaa loodhan lahaa fiihaa ilan maka waa dhadige sawaaun ilcaakifu fiihaa baa loodhan lahaa dhadig weeyaan sawaaun ilcaakifu fiihi markuu ilaahay leey lab laga dhigay war damiirkan fiihi waa masaajidka masjidulxaraamka halka loo siman yahee ummaddu ayna kala lahayn waa masaajidka ee maka maaha buu yidhi imaamu shaafici aayaadka haddaad xagga hore soo akhrididna waad ku garan kartaa labadaa sheekhee doodaya maxay ku doodayaan ay ku kala baxayaan aayaadka markay deliishanayaan eeg mudaaf iyo mudaafmasaa'il naxwea baa lagu kala baxayaa sheekh mudaaf iyo mudaafun ilayhi iyo damiir iyo damiir laba iyo damiir dhadiga iyo halkuu damiirku u noqonayo iyo haddii naxwaha aad ka oomanaato xaqiiqatan cilmiyoo dhan waad ka oomanaani weligaa meel ka gaari maysid aqoon waa arrin la hubo weeyaan sheekh baa la weydiiyo ardayga bilowga a noo sheeg baa la yidhiyo bilowgu waa ninka luqadda bilowga ka ah hadaad bilow doonaysid waa ninka luqadiisu ay bilowga tahay buu yidhi kaasaa bilow mubtade kaasaa loo haystaa ama arday ibtidaa'iya kaasaa loo haystaa culima u fiirsa haddaba idaafadan faa'iidadeeda milki baa ka mid a ah. sidaa imaamu shaafici iyo ragga kale ay ugu kala baxayaan milki iyo lahaansho ayay idaafadu keensataa marar badan bay keensataa markay bimacna laam tahay hadaba idaafada waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood waa idaafa macnawiya iyo idaafa lafdiya aqsaamu lidaafa idaafatun macnawiyatun waa idaafo macnawiye ah wa daabituhaa qaacidadeeduna anlaa yakuuna almudaafu mudaafku yuuna noqonin sifatan sifo yuuna noqonin sifo ma la garanayaa culimo imise qodob baan sifo isku soo odhan jirnay shan qodob baa sifo laysku soo odhan jiray haddaba anlaa yakuuna almudaafu mudaafku yuuna noqonin sifatan sifo shantii sifada aan u soo barannay mid ka yuuna noqonin kow walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna yuuna noqon macmuulan lahaa macmuul ay sifadu leedahay eeg idaafa macnawiya haddaad doonayso mudaafku yuuna sifo noqon mudaafun ilayhiguna yuuna macmuulu noqon labadaa shardi un ilaasho fa yadkhul fiihi waxa soo gelaya daabitkan alaau suwarin saddex qaybood oo idaafadu ay leedahay ayaa suwarkan soo gelaya markaa saddex qaybood oo idaafadu ay leedahay ayaa suwarkan soo gelaya oo noqonaynin idaafa eh, oo noqonaya baan doonaya idaafa macnawiya noqonaya ixdaahaa saddexdaa mid ka an yantafiya waa inay wada anfoomaan al amraani labada amar macan si wada jira labada amarba waa inay meesha ka baxaan labada amar maxaa looga jeedaa mudaafkuna sifa maaha mudaafun ilayhiguna macmuulu maaha waanoo idhaahda beytu muxamed oo kale beytu muxamed mudaafkii mee waa bayd sife miyuu yahay ma aha mudaafun ilayhigiina mee waa muxamed muxamed macmuul miyuu yahay mudaafka hore hadda macmuulnimadan loogama jeedo macmuulkii baabka idaafada waxaa looga jeedaa macmuulkii mafcuulun bihinimada iyo faacilnimada iyo xaggaa ahaan jiray dee macmuulu ma aha kolka waa idaafa macnawiya beytu muxamed waa idaafa macnawiya aani shardiga labaad ka hulaami zaydin baynu ni marka labadaba la wada waayo hulaami zayd hulaamku sifa maaha zaydna macmuulu ma aha athaaniya suurada labaadna an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan sifo mudaafkii sifo wuu noqday ilan yuuna sifo noqonin baynu iska ogeyne mudaafkii sifo wuu noqday laakiin mudaafun ilayhigaan macmuulu ahayn walaa yakuunu lmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga ayaanu ahayn macmuulan macmuul litilka sifati sifadaa sida kaatibulqaadi naxwu kaatibilqaadi oo kale kaatibilqaadii sowma haysid kaatibi ba'daa kasro quraa loo ogol yahay kasratayn baa saarana iska ilaali kaatibilqaadi kaatibi ba'daa kasro quraa loo ogol yahay sida kaatibilqaadi qaadiga kii wax u qorayey oo kale wa kaasibi ciyaalihi carruurtiisa kii u soo shaqaynayey oo kale bal hadda hadalkaa u fiirsada culimo kaatibulqaadi waa maxay kaatibulqaadi macnihiisu ereyga kaatibulqaadi macnihiisu waa maxay qaadiga kii wuxuu qor ereygani laba macnuu badhaa haddii kaatibulqaadi aad aragto laba macno ayuu ereygani badhaa waxaa dhici kale inuu yahay kaatibulqaadi kii qaadiga qorayey magaca qaadiga abuuba qorayaaba waa suurtagal kaatibulqaadi kii qaadiga qorayey magaca qaadiga a kii qorayey waxaa kaloo suurtagala kaatibulqaadi kii qaadiga waxu qorayey haddayaynuu jeednaa kii qaadiga waxu qorayey baynuu jeednaa waayo marka kaatibulqaadi la yidhaha lagama fahmayo si degdega inuu magaca qaadi oo qura qorayo inuu qaadiga waxu qoro uu karaani iyo nin qoraayo u yahay baa meesha laga qaadanaya kaatibulqaadi haddaba markaan idhaa ereyga kaatibhi waa mudaafoo sifo wuu yahay laakiin ereyga alqaadii ah ee mudaafunilayhiga ah ayaana macmuulu ahayn ma macmuul buu yahay alqaadiga macmuul muu yahay uma aha macmuul waayo qaadiga maba qoraye waxbaa loo qorayaaba waa idaafa macnawiya markaa kaasibuu ciyaalihi eeg kii carruurtiisa shaqaynayey luq ahaan markaad doonaysa carruurta laftooduba shaqeeyaaba iyo meye kii carruurta u soo shaqaynayey labadaa macno way badhaa laakiin macnaha loo jeedaa waa kee ka shaqeeyo shaqeeya maahae ka carruurta u soo shaqeeya ayaa la doonayaa haddaba carruurtu u soo shaqeeya haddaan idhaahdo kaasibkani sifo uu yahay waa mudaafkii laakiin ciyaalka ayaana macmuulu ahayn oo ciyaalka waa loo shaqaynayaaye iyaga laftooda lama shaqaynayo kolkaa waa idaafa macnawiya bay noqonaysaa mudaafkii sifo wuu noqday laakiin mudaafun ilayhigii baa macmuul noqon waayey athaalia mas'alada saddexaad waa mudaafun ilayhigoo macmuul ah oo laakiin mudaafku uu sifo noqon waayo athaalia mas'alada saddexaad an yakuuna almudaafu an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu mudaafun ilayhigu noqdo macmuulan macmuul lilmudaafi mudaafku uu leeyahay waa macmuuluu mudaafku leeyahay walayse almudaafu mudaafkuse yuuna noqonin sifatan sifa yuuna noqonin mudaafkuse sifa maaha sida darbulissi garaacidda tuugga la garaacayo oo kale hadda mudaafkii waa darbi sifa maaha waaba masder mudaafunulehigii waa allissi mudaafunulehigani xagga kale mafcuulun bihi buu ka yahay darbulisi markaan idha yaa la garaacayaa ilanka wax lagu samaynaya mafcuulun bihi buu tuugani muuna laba icraabood lahayn markaa dhinac waa mudaafun ilayhi majruura dhinacna waxa weeye maxay mafcuulun bihi weeyaan waxa lagu soo cadfo laba icraabood baa kuugu bannaanaanaya markaa inaad ka dhigto mansuub ood mafcuulun bihinimada eegto iyo inaad ka dhigto majruur ood mudaafun ilayhinimada eegto athaalia mas'alada saddexaad an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu mudaafun ilayhigu yahay macmuulan macmuul lilmudaafi mudaafku uu leeyahay walayse almudaafu mudaafku se uuna noqonin sifatan sifo sida darbulisi tuugga garaaciddiisa oo kaleba weeyi halkaa waxaynu kaga soo baxnay alidaafa almacnawiya baynu bartaa kaga soo baxnay waa idaafada macnawiyadaa nambarka labaad waa idaafa lafdiya weeye idaafe lafdiya aynu odhanayno alidaafa lafdiya wa daabituhaa daabidkeegu waa an yakuuna almudaafu inuu mudaafku yahay sifatan sifo inuu yahay walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna macmuulan macmuul waa inuu u noqdo litilka sifati sifadaa fa yadkhulu fiihi waxa soo gelaya alaau suwarin saddex suuro isna saddex suuro ayaa halkan iyadana soo gelaya ixdaahaa midkeed ixdaahaa midkood waa idaafatu ismi alfaacil ismi faacil baa la idaafaynaya oo macmuulkiisa loo idaafaynaya ka haadaakani daaribu zaydin zayd buu garaacayaa aal'aana hadda owqadan ama berri daaribu zaydin mudaafkii waa daaribu waa ismi faacil mudaafun ilayhigii waa zaydin waa mafcuulun bihigii la garaacayey waana mudaafun laba icraabood buu leey markaa zaydkaasi dhinac waa mudaafun ilayhi dhinacna waa mafcuulun bihi ahaaniya mas'alada labaad waa idaafatu ismi lmafcuuli ismi mafcuul ayaa la idaafaynayaa ka haadaakani macmuuru daari daartiisa ayaa la camirayaa aalaana hadda ow hadan amase berri mudaafku waa macmuur oo waa ismi mafcuul mudaafun ilayhiguna waa addaari oo waa naa'ibu faacilba ahaalita mas'alada saddexaad waa idaafatu sifati sifada ayaa la idaafayni almushabbahati lagu shabahay bismi lfaacil sifadii la odhan jiray asifatu lmushabbaha baa mudaaf laga dhigaya macmuulkeegaana loo idaafayn ka haadaakani rajulun waa nin ninka oo xasanulwejhi wejigiisu uu qurux badan yahay ka haadaakani rajulun waa nin ninka oo xasanul wejhi wejigiisu uu qurux badan yahay mudaafku waa ereyga xasan ah mudaafun ilayhiguna waa ereyga alwajhi ah sifatulmushabbahana la idaafeeyey labadan idaafo haddaba axkaamtooda bal eegno walidaafatu lmacnawiya idaafada macnawiyada ah waa hore yaktasibu wuxuu kasbadaa almudaafu mudaafku min almudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga wuxuu ka kasbadaa macrifatan mudaafku mudaafun ilayhiga macrifanimuu ka kasban waa in kaana almudaafu ilayhi macrifa hadduu mudaafulileyhiguba macrifo yahay sida qalamu caliyin oo kale waa idaafa macnawiya qalinkani nakiruu ahaa caliga ay mudaafun ilayhigaabuu macrifanimo ka shaqaystay markaa macrifuu noqday qalinkii hadda wa tuksibu lmudaafa mudaafka waxay u kasbi aydan sidoo kale takhsiisan takhsiis takhsiisku waa inuu macrifada u soo yaro dhowaado oo nakiranimadiisa ay sii kala hadhadho wain kaana almudaafu ilayhi mudaafun ilayhigu hadduu yahay nakirata nakiro sida haadaakani qalamu rajulin waa nin qalinkii qalamudan ma haysaa waa mudaafkii rajulinna waa mudaafun ilayhigii idaafadani waa macnawiya ilayn mudaafkuna maaha sifo mudaafun ilayhiguna macmuulu maahae idaafa macnawiya hadda muxuu ka kasbanayaa qalinku rajulka takhsiis buu ka kasbanayaayo haddii qalinuun la yidhaa qalamunuun la yidhaa mid nin leeyahay mid gabadi leedahay midayn cidnaba lahayn baa soo geli lahaa meesha laakiin qalamu rajul markii la yidhaa kii gabadha inaga baxay khaas buu noqday kii ayna cidnaba lahaynna wuu naga baxay kii ninku lahaa unbaa soo hadhay qalamu rajuli macrifo kama kasbanayo qalinku rajulka ilin soomaalidu waxay yidhahdeen laba qaawan isma qaadaan sababtuna waxa weeye kan macrifada u kasbi lahaaba hadduu nakiro yahay dee muxuu macrifo samayni isagiibaaba baahan oo macrifanimo u baahane idaafada macnawiyadiihi mudaafku mudaafun mudaafunuleyhiga macrifuu ka kasbadaa waa kow hadduu mudaafunuleyhigu macrifo yahay hadduu mudaafunuleyhigu nakira yahayna takhsiis buu ka kasbadaa waalidaafatu lafdiya idaafada lafdiyada ah qaraduhaa hadafkeega iyo ujeeddadeedu takhfiifun waa takhfiif iyo fudaydin lafdiyun xagga lafdiga ah waa takhfiif xagga lafdiga ah eeg waxaad ogaataa idaafadu haday lafdiyo tahay mudaafun ilayhigu hadduu macrifo yahay mudaafku macrifo ma noqon karo takhsiisna xataa hadduu nakiro yahay takhsiis ma noqon karo haddaa maxaa dhacaya oo lagama maarmaana waa lafdiguunbaa fududaanaya markaan idhaa caliyun daaribu zaydin waxa kala fudud inaan daaribu zayd idhaa iyo inaan daaribun zaydan idhaa way kala fudud yihiin aad bay u kale waa takhfiifu lafdi unbay markaa samaynaysaa lafdiya baa la ta kalena macnawiya la yidhahyo hadafkeegaa macnaha ah waalidaafatu lafdiya idaafada lafdiyada ah haraduhaa hadafkeegu takhfiifun lafdiyun waa takhfiif iyo fudaydin xagga lafdiga ah falaa tufiidu ma faa'iidaynayso macnan macno ma faa'iidaynayso macnaha oo siwaahu ka soo hadhay takhfiifka ah sida ina allaaha ilaahay baaligu amrihi amarkiisa ayuu gaadhayaa hadda idaafada lafdiyadii halkay ku jirtaa baaliqu amrihi waa abi camar oo kale siduu akhriyayo ina allaha baaliqu amrihi caasim laakiin wuxuu akhriyayey maxay eeg baaliqun amrahu oo kale baaliqun amrahu oo baaliqa inta la tanwiiniya amrahu mafcuulkii laga dhigaya ilan amriidan haddaan mudaafimleyhi ka dhigno waana mafcuul waana mudaafimleyhiye waa idaafa lafdiya ayay noqonaysaa markaa culima idaafadu waxay kaley u qaybsantaa saddex qaybood inay tahay bimacna laam iyo inay tahay bimacnaa min iyo inay tahay bimacnaa fii saddexdaasa idaafadu u qaybsami inay tahay bimacna laam iyo inay tahay bimacnaa min iyo inay tahay bimacnaa fii saddexdaasa idaafadu u qaybsami tufiidu waxay faa'iidayni alidaafatu idaafadu macna laami laa macnihii idaafadu waa bimacna laam baan la odhan laakiin waa goorma marka mudaafka iyo mudaafun ilayhigu ay isleeyihiin oo mid midimidka kale uu leeyahay tufiidu waxay faa'iidayni alidaafatu idaafadu macna laam idaa kaana almudaafu mudaafku marka uu yahay mamluukan mid la milkisan yahay lilmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga xaggiisana laga mulkisan yahay haddii mudaafku mamluug uu yahay mudaafunulehiguna maaliguu yahay ama cagsiba uu jiro haadihi alidaafa waa macna laan baa la odhanayaa sida cabdullaahi oo kale cabdigu waa mamluug waa la leeyahay allah baana maaliga idaafadaasi waa bimacna laam waa cabdun lilaah ama qalamu caliyin oo kale cali qalinkiisii qalamu ma haysaa waa mudaafkii caliyinna waa mudaafun ilayhigii idaafadaasi iyaduna waa bimacna laam ka labaad waa tufiidu aydane macnaa min idaafadu min macnaheegay faa'iidaysaa waa markuu mudaafku juz iyo in yar yahay mudaafun ilayhiguna kulli uu yahay tufiidu aydane waxay faa'iidayni macnaa min ayay faa'iidayn idaa kaana almudaafu mudaafku markuu yahay juz'an juz iyo qayb walmudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna kullan kulli uu yahay sida hadalkaaga khaatamu xadiidin a tidhi khaatamu xadiidin fargashi yaroo bira khaatamku waa inta yaree farta la geliyo mayna juz ahayn xadiidkuna waa birtii weynayd miyayna kulli ahayn kolka khaatamu xadiidin maxaynu odhanaynaa idaafadaasi waa bimacnaa maxay baynu idhaa khaatamu xadiid bimacnaa min waa khaatamun min xadiid waa fargashi bir laga sameeyey baabu saajin albaab baxarasaafa baabu saajin albaab baxarasaafa mudaafkii waa baabun albaabku dee waa intan yaree naqaanee albaabadeennan ku yaalla saajkuna waa baxarasaafa waa geedkan weyn ee albaabada laga samaysto haddaba baabu saajin idaafadaasi waa bimacnaa min maxaynu odhanaynaa markaa waa baabun min saaj albaab baxarasaaf ka samaysan waxaynu nidhi idaafadu bimacna laam waxay tahay oo laam ay noqonaysaa marka mudaafku uu mamluug yahay mudaafunilayhiguna maalig yahay ama taa cagsigeed waxaa kalaynu nidhi waxay bimacnaa min noqonaysaa marka mudaafku juz iyo in yaruu yahay mudaafunulayguna uu kulli yahay waxa kaloo jira inay idaafadu noqoto bimacnaa fi idaafadu inay maxay noqoto bimacnaa fi inay noqoto bimacnaa fii markay noqonayso waxaynu odhanaynaa waa idaafadiioo bimacnaa fiya waxaynu odhanaynaa idaafada bimacnaa fiiga aynu ku tilmaamayno waa inuu mudaafku dhex dhaco mudaafun ilayhiga mudaafka ayaa halkee dhex dhacaya mudaafun ilayhiga ayuu dhex dhacayaa sida tusaale ahaan makru leyli oo kale makru leyli shirqool habeen la degey makrigu waa shirqool waana mudaaf alleylina waa mudaafun ilayhi haddaba makrigani halkee buu dhex dhacayaa baynu odhanaynaa leylka ayuu dhex dhacayaa tufiidu aydane waxay faa'iidayni idaafadu macnaa fii fii macnaheega idaa kaana almudaafu mudaafku marka uu yahay yaqacu mid dhacaya filmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga dhexdiisa sida makru leyli oo kale shirqool habeen la degay saakinu hargayso oo kale hargayse ayaan degganahay ama uu deggan yahay saakinkani waa mudaaf hargaysina waa mudaafun ilayhi kolka saakinku halkuu dhex joogaa mudaafku halku dhex dhacayaa hargeysu dhedhaay waa bimacnaa waa saakinun fii hargeysa iyo makrun fi leyl waa bimacna laam waa bimacnaa fii baan doonaya bimacnaa fii atadriib alwal halkaa ayuu cashirkeennii ku dhammaaday leyliska koobaad bayin ardayo waxaad caddaysaa almudaafa mudaafka iyo walmudaafa ilayhi mudaafun ilayhigaba fii maa yelii warka soo socda eeg waxaad ii sheegaysaa keebaa mudaafa keebaase musaaciduu almuxtaajiin dadka baahan kuwa saacidaya ma'juuruuna waa laga abaalinayaa cinda rabbihim rabbigood agtoosa yaa mudaafa musaaciduu yaana mudaafun ilayhiya almuxtaajiin haddana mudaaf kaliyo mudaafun ilayhi kalaa jire shela cinda ayaa mudaafa rabbina waa mudaafun ilayhi hadana mudaaf kaliyo mudaafun ilayhi kalaa jire hela rabbi baa mudaafa himtuna waa mudaafun ilayhi almar'u qofku biasqarayhi waa labadiisa yaryar qalbihi qalbigiisa iyo walisaanihi carabkiisa qofka waxaa laga qiimeeyaa qalbiga iyo maskaxda iyo carabkaa laga qiimeeya qalfoofku waxba kuu tari maayo oo qofku hadduu dhinto dee waa innaga iska aasnaba mudaafku keebuu noqonayaa hadda culima almar'u waa mudaaf ma idhaahdaa ma odhan karo maxaa diiday qodob baan soo sheegnay diidaya mudaafku alma qaataan iska ogeyn soo ma aha biasqarayhi asqaray waa mudaaf maxaa laga jaray hadda asqarayga nuun baa laga jaray asqarayni buu ilayn asqarey waa mudaaf waana musanne ha'duna waa mudaafun ilayhi qalbihi waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi lisaanihi waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi yanbutu lcushbu cagaarku wuxuu ka baxaa fii masaaqidi algaysi meelaha roobku ku do'o meelaha roobku ku do'o cagaar baa ka baxa yambutu man idhaahnaa waa mudaaf hadda yambutu may odhan mayno waayo dee waa ficilba ilan mudaafku ismi unbu ahaan jiraye alcushbu waa mudaaf ma idhaahdaa may albuu wataa fiidu waa mudaaf ma idhaahdaa may oo waa xaraf masaaqid alkayf masaaqidi baa mudaafa alkayfina waa mudaafun ilayhi alcasaafiiru shimbiraha yaryari fowqa alashjaar dhirta ayay dul saaran yihiin mudaafku waa fowqa mudaafun ilayhiguna waa alashjaar hubuubu nasiimi naacawda dhabashadeedu fi sayfi xilliga xagaaga muncishun lilabdaan firfircooni bay jidhka ku geelisaa mudaafku waa hubuub mudaafun ilayhiguna waa annasiim siraada aladiina kuwii jidkooga ilaahow nagu hanuuni ancamta calayhim ad u nimcaysay hayrilmaqduubi calayhim kuwaad u cadhootay kayrkood ahaa ama kuwa loo cadhooday kuwa loo cadhooday kayrkood ah waladaalliina iyo kuwaa dee baadida ah kayrkooda siraadda waa mudaaf aladiinana waa mudaafun ilayhi hayr baa haddana mudaafa almaqduubi baa mudaafun ilayhiya qul waxaad tidhi annabiyullaahi muxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi alfalaq falaqa rabbigiisa ayaan magangelayaa min shari maa kii sharkiisa ayaan ka magangelayaa khalaqa uu abuuray wa min shari ghaasiqin ka dhaca sharkiisa ayaan ka magangelayaa idaa waqaba markuu dhacayo wa min shari nafaafaati kuwa wax afuufa sharkooga ayaan ka magangelayaa filcuqad guntimaha wax ku afuufa waa suxarada ayaan ilaahay ka magangelayaa wa min shari xaasidin qof xaasid ah ayaanin sharkiisa ilaahay ka magan gelayaa idaa xasada markuu xasadkiisu daahiro ama uu ixasdo aayadaha qur'aanka ugu dembeeye lagu gebagabeeyo aakhir suwar ayay aayaddani ku jirtaa sidaynu garanayno qur'aanka ugu dambeeya qofka xaasidka ah sharkiisa in ilaahay laga magan galo alxaasid laa yasuud bay carabtu yidhaahdeen qofku hadduu xaasid yahay weligii magac ma yeesho xaasidka waxaa la og yahay xanuunnada dee ugu khatarta badan inuu xasadku ku jiro xasadku wuxuu xasanaadka qofka u cunaa sida dabku uu cawska engegan u cuno oo kale xasadku waa khatar weeyi moogtahay waxyaabaha aayadda lagu soo gebagabeeyey waa aakhir suwarilqur'aan weeye aayaddaa maxaa ku jira markaa rabbi waa mudaafoo alfalaq waa mudaafun ilayhi shari waa mudaafoo maadu waa mudaafun ilayhi shari waa mudaafoo khaasiqin waa mudaafun ilayhi shari waa mudaafoo annafaahaati waa mudaafun ilayhi shari waa mudaafoo xaasidin waa mudaafun ilayhi qaala imru'ulqays wuxuu idhi imru'ulqays lahu ayn talaa dabyin wasaaqaa nacaamatin wairkhaau sirxaanin wa taqriibu tadfuliin faraskiisii buu tilmaamayaa lahu wuxuu faraskani leeyahay ay dalaa dabyin deerada labadeeda keliyo oo kale deerada kelyaheegoo kaluu leeyahay wuu kelyo dhuudhuuban yahay hablaha iyo fardahaba kelyaha waa laga ammaanaa soomaalidu way ka ammaani jireen hablaha iyo fardahaba hablaha waxay odhan jireen golweyn lama guursaday odhan jireen gabadhu iyadoo inana hadday golweyn noqoto lama guursaday odhan jireen faraskana waa sidaasoo kale waa kan imruulqaysadda ammaanaya lahu waxaa faraskan u sugnaaday ay dalaa dabyin deerada labadeeda keliye oo kale wa saaqaa nacaamatin gorayada labadeeda kuboo kale wa irkhaa'u sirxaanin yeyga cararkiisa oo kale wa taqriibu tadfulin dacwada ilmaheegu siday lugaha iskugu dhadhowayso oo kale waa tashbiihiye khatara ayalaadu waa mudaaf maxaa ka xadfan ayalaa nuun baa ka xadfan ile waa musanee dabyinna waa mudaafun ilayhi saaqaa nacaamatin saaqaa waa mudaaf maxaa ka xadfan saaqaada nuun baa ka xadfan ile waa musanee nacaamatinna waa mudaafun ilayhi irkhaa'u sirxaanin irkhaa'u waa mudaaf sirxaaninna waa mudaafun ilayhi taqriibu tadfulin taqriibku waa mudaaf tadfulna waa mudaafun ilayhi tadful macnihiisu waa ilmaha dacawada weeye qoola zuhayr ninkii zuhayr la odhan jiray wuxuu yidhi isna kulu bni unhaa waindalaan salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa'a maxmuuluun kullu bni unha nin kastay hooya dhashay wain daalad haba dheeraato salaamatuhu badbaadadiisuye yowman maalin uunbaa calaa aalatin xadbaa nacshiga maxmuulun la saari doonaa qof kastay hooya dhashay ma uu geeriyoon doonaayo maalin unbaa nacshi la saari doonaa mudaafku waa kun mudaafun ilayhiguna waa ibn mudaaf ibni haddana waa mudaaf unhaanba haddana mudaafun ilayhiya salaame ayaa mudaafa ha'da ku jirta ayaa mudaafun ilayhiya qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu yidhi qul waxaad tidhaa nebiyullaahi muxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigoogaan magan gelayaa meliki naasi dadka boqorkooga ayaan magan magangelayaa ilaahi naasi dadka ilaahooga ayaan magan magangelayaa min sharil waswaas waswaasiyaha sharkiisa ayaan ka magan magangelayaa alkhannaasi ee gabashada badan uu gabbada markaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim la yidhaahdo waxaan doonaynaa rabbi waa mudaaf annaasina waa mudaafun ilayhi maalig waa mudaaf annaasina waa mudaafun ilayhi ilaahi waa mudaaf annaasina waa mudaafun ilayhi shari waa mudaaf alwaswaasina waa mudaafun ilayhi atadriib ahaani layliska labaad bayin waxaad caddaysaa icraaba kullin mid kasta icraabtiisa oo min almudaafi mudaafka iyo walmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga ah fii maa yaatii warka soo socda hadda mudaafkana icraabtiisa sheeg mudaafun ilayhigana sheeg dalabulcilmi cilmiga oo la dalbaa fariidatun faral bay ku tahay calaa kulli muslimin qof kastoo muslima dalabu hadda waa mubtade alcilmina waa majruur mudaafun ilayhiya kulli waa majruurun bicalaa muslimna waa mudaafun ilayhigii anta sadiiqii war saaxiibkay ayaa tahay sadiiqii oo qaafka ku jooga waa khabar oo waa marfuuc ya'duna waa fii maxalli jarin sixatu abi aabbahay caafimaadkiisu jayidah aad bay u wanaagsan tahay sixa waa mudaaf waana mubtade abina waa mudaafun ilayhi majruuroo kasradiibaa ku qadaran inkastay jumhuurta iyo maxamed ibn maalig isku qabteen kelmadda abi a icraabteeda jumhuurtu waxay yidhaahdeen mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jari kasra muqadara maxamed ibnu maaligna wuxuu yidhi tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma ka jooga ha la dhaafo oo ha layskaga tago ku anjirinna ha la raadiyo caqligay khilaafsanta xikmadda buu yidhi war kasra daahira dhaha buu leeyahy maxamed ibnu badlulmuxsiniina dadka samafalayaasha ah waxbixintooda maxmuudun waa loo aayaa ama waa la mahadiyaa badlu waa mudaafkii almuxsiniinna waa mudaafun iley badligu waa mubtade marfuuca almuxsiniina waa mudaafun ilayhi majruura ya'daana lagu jiray ixtiraamulwaalidayni labada waalid oo la xushmeeyaa waajibun waajib weeyaan ixtiraam waa mudaaf alwaalidaynina waa mudaafun ilayhi haddaba mudaafku mubtadenimo ayuu ku rafcisan yahay alwaalidaynina waa mudaafun ilayhi iftaxuu waxaad furtiin nawaafid alghurfa qolka daaqadihiisa fura nawaafida waa mudaaf mafcuulun bihinimay ecraaban tahay alghurfati waa mudaafun ilayhi mudaafun ilayhigu isagu majruurun buu ahaa caliyun zamiilii cali waa saaxiibkay zamiil oo laamka ku joogaa waa khabar mubtade oo marfuuca waana dama muqadara ya'duna waa damiir mutasiloo fii maxalli jarrina layliskan haddaba inaad ka shaqaysa ayaan bintaani laba hablood jamiilatani oo qurqurux badan waxaan ku idhi layliska cunwaankiisa eeg ijcal ka yeel almusanaa musanaha almulawana midabka ah mudaafan mudaaf muraaciyan adoo ilaalinaya wujuuba xadfi nuun fii ma yati eeg waxaan kaa rabaa inaad bintaanida mudaaf ka dhigto mudaafun ilayhiguna halkan unbaad ka soo dhex saaraysaa faadima ayaa mudaafun ilayhi noqonaysa laamkana waa laga jaraya maxaan odhanayaa markaa sheekh yuusuf okay may bintaa alifka ku taag mubtadaay noqonaysaa ma ogtahay may bintaa faatimata faatimadu waa mudaafirle waa inaad sheegtaa bintaa faatimata jamiilata bintaa faatimata jamiilataani lidaariqin daariq waxaa u sugnaaday abawaani laba abo kariimaani oo sharaf leh rashiid nacam abawaa daariqin nuunkaan jaraya abawaa daariqin kariimaani labada aabbo ee daariq sharaf bay leeyihiin limuxamedin muxamed waxaa u sugnaaday kitaabaani mufiidaani kitaabaa muxamedin mufiidaani lilbaciiri awrku wuxuu leeyahay udunaani laba dhegood sakhiirataani oo yaryar udunaa albaciiri udunag lilbaciir laamkii waa in la jaraa ma ogtahay udunaa albaciiri sakhiirataani lilqurfati qolka waxaa u sugnaaday baabaani laba albaab mutaqaabilaani oo iska soo hor jeeda baabaa alqurfati mutaqaabilaan layliska inoogu dambeeya waxaad sheegaysaa atadriib araabic bayin waxaad sheegtaa almudaafa mudaafka alladii mudaafka xudifa minhu nuunu nuunka laga xadfay awi tanwiinu ama tanwiinta laga xadfay lilidaafati idaafe darteedna looga xadfay shaahidaa alxaadisi shilka buu ku yidhi labadii goobjoogaha ka ahaa xaadiraani meeshay joogaan mudaafka hadda ay wax ka xadfan yihin waa kee sheekh maxamuud shaahidaa maxaa xadfan nuun baa xadfan laa tubaali ha danayn bixaasidiika cidda ku xasdaysa wa munkirii fadlika iyo cidda fadligaaga iyo qiimahaaga dafiraysa mudaafku waa kee waa bixaasidii mudaafun ilayhiguna waa kaafka muxaasidii maxaa ka xadfan markaa nuun baa ka xadfanoo jamac mudakarusaalim munkirii fadlika munkirii maxaa ka xadfan nuun baa ka xadfanoo fadlina oo mudaafun ilayhigii qaala shaacir gabayaagu gabay ayuu tiriyo wuxuu yidhi huwa albaaxiru min ayi nawaaxii ataytahu falujaantuhu almacruufu waljuudu saaxilu huwa albaxru ninkani waa bad min ayi nawaaxi dhinaca la dhinaca aad ataytahu kaga timaadaba falujatuhu mawjadiisu almacruufu waa wanaagga waljuudu deeqsinimaduna saaxilu waa xeebtiisan soke ninkani waa bad dhinacaad kaga timaadaba haddaad mawjada doonaysana dee macruufka iyo wanaagguba waa mawjadiisii haddaad xeebtiisa inaad aragto doonaysana waa deeqsinimo waxaa la doonayaa min eh, falujatuhu almacruufu waljuudu saaxilu lujo waxaa ka xadfan tanwiin saaxiluhuna waxaa ka xadfan tanwiin labada meeloodba tanwiin baa ka xadfan qaala shaacir aakhar gabayaa kale ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa dayiifanaa low zuurtanaa lawajaantanaa naxnu duyuufu wa anta rabu lmanzili yaa dayfanaa ka martida noo ahaw low zurtanaa haddaadna soo ziyaaran lahayd la wajatanaa waxaadna heli lahayd ama na ogaan lahayd naxnu duyuufu inaannu annigu marti nahay wa anta rabbulmansili adna ninka guriga iskale baa tahay haddaad gurigayga iigu timaad adaa gurigayga maamuli doona anna adaan marti kuusii noqoni buu yidhi yaa dayfanaa ka martida noo ahaw low zurtanaa haddaadna soo ziyaaran lahayd lawajadtanaa waxaadna ogaan lahayd ama na heli lahayd naxnu duyuufu inaannu annagu martinahay wa anta rabbulmansili adna kii guriga lahaa inaad tahay dayfana maxaa ka xadfan oo mudaafe tanwiin baa ka xadfan dayfanaa tanwiin baa ka xadfan rabbulmansil ereyga rabbiya maxaa ka xadfan tanwiin baa ka xadfan kaatimu shahaadati markhaatiga ka qariyaa aasimun cinda rabbihi rabbigii agtiisa waa dembaabayaa kaatimu maxaa ka xadfan tanwiin ayaa ka xadfan culimo wuxuu kitaabkeennii ku dhammaaday kaatimu shahaada aaimun cinda rabbi culimmada ragga balaaqada le markay wax qorayaan waxaa loogu talagalay tusaalayaasha cashirku ku gebagaboonayo tusaale uun maaha laakiin isagoo tusaala ayaa dan kale haddana laga leeyahay ajruumigu kitaabkiisa wuxuu ku gebagabeeyey baabu saaj wa khaatamu xadiid wa thawbu khaz buu ku gebagabeeyey waxa weeye eh, khaatam xadiid kitaabkaygu waa fargashi buu yidhi wuu yaryahay laakiin waa bir oo cidna ma fahanto waa fargashi bira buu yidhi baabu saaj albaabba xarasaafaa lagu xidhay albaabba xarasaafi hadduu ku xidhan yahay baxrasaafka lama jebin karo thawbu khasna waa mara xariira haddaad barato mara xariira ayaad abaalu leedahay waa ogaan bay ka tahay oo kitaabka xajmigiisa iyo adaygiisa iyo qofka fahmaa sida uu ku dambaynayo ogaan bay ka tahay aniga laftarkayga kaatimu shahaada aaimun cinda rabbihi baan kusoo soo gebagabeeyey kitaabkeennan markaan qorayey waxaan ugu soo gebagabeeyey ardayow waxaan u malaynayaa waa guruubkii labaad ee kitaabka dhammeeye ayaa tihiin guruubkii labaad ee kitaabkan dhammeeye ayaa tihiin kitaabka waad soo akhrisateene ka markhaati waxa kitaabka ku qoran markaa haddaad qarisan laakiin waxaa kitaabka ku qoran kaatimu shahaada aaimun cinda rabbihi ilaahay agtiisa dembi ayaa kuu yaalla qofku hadduu xaasid yahayna meel ma gaadho hadduu odofaafuul noqdo ama xaarwalwaal noqdo xaarwalwaalku muxuu uriyaa cadarkana wuu ka baxsadaa inta xunuunbaana u urta dad baa jira waxbaa lagu qaadanayaa qof baad arkaysaa xaarwalwaala xaqiiqo weeyaan hadda oo waxa weeyi inta xunuun arka ama duqsiyoo meesha xunuun jooga dadka waxaa loo qaybiyaa ninna naxlaawi baa la yidhaahdaa waa shinni oo meeshaa ubaxa iyo manka iyo dhirta unbaad ka heli ninna dubaadiibaa la yidhaahdaayo meeshaa qashinka iyo gudaafadda unbu joogaa kolka kitaabkeenna insha allahu tacaala ulimo katimu shahaada aathimun cinda rabbihi ayaynu kusoo soo gebagabaynay kitaabka bogani naga soo hor jeeda maxaa inoo muuqda waxaa inoo muuqda maalintii aan dhammeeyey kitaabka qoraalkiisa saddex dharaarood kadib weeyaan saddex dharaarood kadib ayuu kitaabkeenu sanad jirsanayaa halkaa maxaad ku haysiin muxuu dhammaaday sabixata yowmi alaxad alkhaamis min shahri rabiici aani hadda rabiicu aani laba ayay tahaan filayaa maanta sow laba maaha kolka alkhaamis min shahri rabiici aani saddex dharaarood kadib ayuu kitaabkeennu gujirsan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala guruubkii labaad iyo fawjkii labaad ee dhammeeyana waa tihiin guruub dumara ayaa idinka horreeyey kolkaa oo iyaga laftoodu maalmahanuun dhameeyey kolkaa gruubkii labaad ayaad idinku tihiin bay noqonaysaa waxaynu kolley iskugu iman doonnaa insha allah imtixaanadeennii dardaaran ahaanna kelmad baan idin odhanayaa kelmadda aan idin odhanayo naftayda iyo naftiinnaba aan odhanayaa waxaa weeye marka shay la baranayo albaabkaa laga galaa wa'tu lbuyuuta min abwaabihaa haddaad shay bara istidhaahdo albaabka ka gal laakiin haddaad albaabka ka geli weydo masaajidka xaggan dambe haddii la garaaco cidi kaa furi mayso waayo dee xaggan dambe albaab maaha toban sanno garaac halkan dambe aayaddaasi aniga oo runtii aan khamsata cashar gaadhin ayaan macnaha runtii macno aad u weyn maalinan ka fahmay nin sheekha oo cirraysto sheekh cabdalle la odhan jiray ayaa kitaabka alfiyada aan soo marin jiray bacda salaati duhur anoo kitaabka alfiyada a ah soo mariyo bacda salaati duhur ayaa iga yar hor seexan jiray markaa duhurka uu ka baxo ayuu iga hor seexan jiray sheekh fiqhiga aad iyo aad aqoon u le buu ahaa waxaa dhacay sheekhi waan ag fadhiisan jiray intuu toosayo ma toosin jirine ayaan ag fadhiyi jiray markaan ag fadhiyo ag fadhiyo ag fadhiyo ayaa markuu toosu dhammaysto ayaan cashirka u marin jiray maalin buu ii warramay wuxuu igu yidhi shan iyo labaatan sano ayaan arday ahaa buu igu yidhi shan iyo labaatan sano ayaan arday ahaa shan iyo labaatan sano ayaan wax akhrisuun ku jiray oo bil fasaxa aanan helin horta waan naxay wallaahi waan garanaya masaajid bilaal la yidhaayo diridhaba ku yaalla ayaa fadhiyey waa naxay waxaan idhi war sheekhan shan iyo labaatanka sannadood wax soo akhrisanayay adigaagan shan iyo toban jirkaba aan ahayn sideed sheekha wax ugu marinaysaa dee waa degdegtay baan is idhi waa maxay waa khada eh markaa naftaydaa igu leh sheekhoo hadlaya ayuu haddana sheekhii igu yidhi eh, waxaan naftaydaa igu tidhi oo nin sheekhu su'aalahan ad weydiisaba kama jawaabay waa sidee baan isidhi su'aalahan ad weydiinayso ee kitaabka sawka ka shaqayn karila aayaddan qur'aankaan xasuustay wa'tulbuyuuta min abwaabiha haddii albaabka cilmigu kaa lumo shan iyo labaatan sanaad sheegiye konton sannadood arday uun baad ahaani waad soo kalliyood soo carraabi uun laakiin ma mataqaanaa albaabka cilmigu uu leeyahay hadduu ilaahay ina waafajiyo subxaanahu wa tacaala wakhti aad iyo aad u yar ayay noqonaysaa inta aad ku midhaysan kartid eed fanni kaste aad ku fahmi kartid ama siduu yahay aad adigu waa isku fillaan kartid wakhti aad u yar bay noqonaysaa tala ahaan ardayga haddii uu yahay maalan arday luqal carabiya qori kara akhrinna kara hadduu yahay haddaad qori karaysid ood akhrin karaysid waxaa aan kugula talinayaa anigu luqal carabiya inaad bilaabato oo naxwaheega iyo sarfigeega labadaas aad horraysiisato ood labadaa inta ilaahay kaaga qadaro aad wax ka garato waa naxwaheega iyo sarfigeega balaaqadeedu way dambaysaayoo laga yaabo ti ay balaaqadu kaa dhiman tahay fahanka wax badan igu kaa dhinaan doonaa laakiin haddaadan tafsiirka iyo xaggaa u bambaxaynin luqadaada kale fiqhigaaga iyo waxyaabo badan inta badan iska kaa hortaagi mayso kolka tala ahaan waxaynu anigu aan idinkula talinayaa culimo luqa alcarabiya waa miftaaxii waa furihiie luqa alcarabiya dadaalkeega siiya xooggaaga iyo fikirkaaga iyo wakhtigaaga horta luqaddaa geli u qorshee sanad waxaad tidhaahdaa war sanadkaa ka bilowda taariikhdaa ilaa taariikhdaa hadduu ilaahay nafta ii daayo anigu luqalcarabiya ha laigu ogaado luqalcarabiya marka lagugu ogaado halka cashar waxaa loogu talagalay inaad jadwal yeelato oo halka cashar muddo aad akhridood ku celcelisaa lagaaga baahan yahay halka cashar toddoba dharaarood baannu annagu ku celcelin jirnay halka cashar toddoba dharaarood ayaannu ku celin jirnay cashirkiiba toddoba dharaarood toddobadaa dharaarood eed cashirka ku celinaysid toddobadaa dharaarood eed cashirka ku celinaysid waa inta uu kuugu sugmayo eed ku baran karaysid haddii toddoba aad ku fahmayso toddobaad ka dhigan haddaad shan iyo toban dharaarood ka dhiganaysa shan dharaarood baad ka dhigan haddii bil uu kaaga baahan yahay bil baad ka dhigan markaa wuxuu kuu noqonay sidan soomaaligaoo kale af soomaaliga waryaa bal ma ilowna ma is ilowsiinaa kelmadda waryaa ah ama kaalay ma ilownaa ma ku heshiinaa weligan inaynaan kaalay is odhanin weli maynu aragnay qof kaalay jilcinaya kaalay kaalay kaalay markaan doono inaan qofka kaalay ku yidhah rabaa aynu nidha saw markaad u baahatid ma soo qaadatid adoon jilcinin aqoontu marna waa xaalo marna waa malako siday falaasifadu sheegaan malakadu waxa weeye waxa kol haddaadan ilaawi karaynin heerka ilowga markay dhaafto ayaa malaka la yidhaahdaa waa af soomaali oo kale inay kuugu biirto casharka aad qaadanayso waan fahmay markii lay akhriyayu sheekhu ii akhriyayey waxba laga waxba kuu tari mayso waan fahmay markaan markaananuu soo diyaariyeen kitaabka soo eegay ama culimo dhegaystayna waan fahmaynaa waxba kuu tari mayso waxaa lagaaga baahanya sidan soomaaliga oo kale marka aad u baahato adoon kitaabna sidanin bartaadana maraya inaad istixdaar ku samayn karto ood cashirkii si caadiya ah aad u keeni kartaa lagaaga baahan yahay taasi waxay ku dhacaysaa muhadabka ninka qoray ma garanaysiin waa fiqhiga kitaabka ugu sarreeya ayaa lagu tilmaamaa fiqhiga shaaficiga kitaabka ugu sarreeya weeye muhadabka abu isxaaqa shiiraazi baa qoray abu isxaaqa shiiraazi wuxuu yidhi weligay sheekh cashir iima akhriyo hadduu ii akhriyase anuu boqol jeerun baan ku celiyaa boqol jeer mi'ata mara ayaan cashirka ku ceshadaa buu yidhi adigu imisaad cashirkaaga ku ceshataa ma waxaad moodaysaa uun adigoo iska xaragoonayo uunoon waxba aan wakhti bixinayn oon wakhti huraynin oon daalaynin oon rafaadaynin inaad aayarun adigoo mudha isarkaysid sidoo wax kaste ka jawaabaya ama garanaya jawaabtu way adag tahay maya weeyi waxa weeye dullu tacallum qofku saacad waa hadduu u adkaysan waayo adduunyada wuxuu ka baxaa isagoo weligiiba jaahilah abu isxaaqa shiiraazi waa ninka muhadabka qoray masaa'ilka fiqiga uu kaga warramay haddaan hadda sheegno hadday taagan yihiin masaa'ilka uu kaga warbixiyey hadday taagan yihiin runtii waa masaa'il la odhan karo hadduun baynu haynaaye horay aynaanu haynin wuxuu ka warramayaa nin dhintay hadduu nin dilo xukunkiisa hadduu nin dhintay nin dilo xukunkaa ka warrama waa nin dhintay ninbuu haddana dilay ninbuu dila ilaahay kalow dembi ma uga qori ninkaa isagoo dhintay uu dilay yaa loo qabsani aakhare kiiska ma loo qabsani mag ma lagu leeyahay maxaa laga yeelaya waa nin dhintay oo nin dilay hadda waa iska waadix baan u malaynayaa mas'ale nin indhoolaa iyo nin kala dhex martay oo gabaya laga tiriyey ayuu si fiican uga hadlay sheekhu khayr allaha siiyee hadda way taagantahay tahay caadi baan hadda u aragnay nin dhintay oo nin dilaya soo maaha waa waadix ilaahay nama imtixaanee hadaad intaad miino iyo banqaadda aad dariiqan ku xidho oo markaad ka soo noqoto aad saadaad u xidhay dariiqaa ummaddu marayso eed og inay ummaddu marayso ayaad ku xidhay saa markaad uga soo noqotay ayaad adu dhimatay miinadiina halkii bay ku xidhan tahay markaad dhimatay ayuu gaadhi soo maray adoo dhintay kadib miinadii baa la kacday yaa gaadhiga ayo dadka ku jira laayey yaa kii dhintay maaha kii baa dilay sow maaha eeg waxaan uga socdaa masaa'il hadda iminka inagu cusbaan lahaa ayuu ka hadlay waana imise sana ka hor wey waa nawowi baa kitaabkiisa sharxo allah u naxariistee dhexda kaga dhintay welibana nawowi ma dhammaystirin isagoo dhexda marinayuu geeriyooday abu isxaaqa shiiraazi wuxuu leeyahay cashirka sheekhiyo akhriyo boqol jeeruu baan ku celiyaa haddaba anuu culima waxaan idin leeyahay war niman yahow lagu baran maayo cashirkan marka la dhammeeyo la kala kacayo uun waxaa loogu talagalay cashirka markaad la dhigto in xalqad la soo wareejiyo oo la soo wareejiyuu nimba mar soo mariyo ka ugu maskaxda adag iyo ka ugu maskaxda fiican mar in la soo wareejiyo oo saa inta loo soo wareejiyo ugu yaraan saacad iyo laba saacadood la bixiyo oo kitaabka aad dhigato aad akhrisato aad isku dayda inaad soo dhigi kartid waa waxyaabaha lagama maarmaankaa ah weeye culimo tala ahaan arrinkaa aynu wax kaga noqonno aqoontuna saddex qodoba quray u baahan tahay saddex qodob bacda taqwa allaah saddex qodob haddii lagaa helo aqoonta ku fashilmi maysid saddexda qodob waa maxay cidda wax aad ka qaadanaysaa cid aqoon le inay tahay oo waxan garanaysa cidda aad cashirka ka qaadanaysa hadday tahay cid koobiyeynaysa ama cajalada dhegaysanaysa oo waxbaan kuu soo diyaarinayaa kule horta waxaad ka qaadan kartaa runtii waa iska yartahay wax badan ka faa'iidi maysid wax badan ardayo ka faa'iidi maysid qofka aad wax ka akhrisanaysaa qof aqoon le waa inuu yahay waa qodobka koobaad qodobka labaad kutubta aad qaadanaysaa kutub la yaqaano oo aqoonta ku qorani aqoon aad wax ka faa'iidaysa tahayna waa inay tahay waa manhajka aad raacayso manhaj aan weyd ahayn waa inuu noqdo haddii maalan kitaab aqoon badani ayna ku qornayn aan kuu soo dooro oon ku idhaa kitaabkaa aqoon badan ma xambaarsanaa intaa unbaa lagugu celceli dee intaasaad garani wax intaa ka duwanna heli maysid hadda waxaa jira maalin baa lai sheegayay xaqiiqatanna way jiraan horena waa la heli jiray nin xaajiyaad nin baad arkaysaa sheekhoo fiqiga xajka siduu u yaqaano adan malaynayn fiqiga xajka wuu kala dhigdhigay laakiin haddaad fiqiga salaada weydiiso ama fiqiga sekada weydiiso ama fiqiga beeca aad weydiisa waxba kama yaqaan wax alla wuxuu qofkaasi ka garanayo male waxa weeye kooban buqaatay manhaj kooban ayuu qaatay kolka manhajka iyo kutubta aad dhiganayso waxa ka dhex muuqanaya ardayga dhigtaa siduu u egaanayo iyo aqoontiisu heelka heerka istaagayso kutubta aad qaadanayso aqoonta aad baran doontaa ka sii dhex muuqanaysa kolka waa inu manhajkaaguna uu yahay manhaj wax laga faa'iidi karo waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa dadaal adiga ardayow kaa yimid in la helo dadaal adiga kaa yimid waa in la helo haddii saddexdaa arrimood laysla helo runtii waxay eh, ardayow meel baad gaadhi aqoontaaduna hormar bay samayni haddii laakiin saddexdaa wax ka midihi ay naga dhantaalmaan dee waxaan u malaynayaa waxa diyaar loo yahay in arday un la ahaado aynu arday iska ahaana markaa saddexdaa qodob waa bacda taqwa allaah saddexdaa qodob haddaynu ilaashanno waxaad bilowdaba waad ka soo dhalaali waxaa kaloo jira ardayga marna fannigu wuu ku cusub yahay oo bilow ku yahay marna fanniga wakhti dheer buu ku soo dhex jirayoo ha ka khaldanaada eh wuu ka baahsan yahay ardaygu hadduu fanniga ku cusub yahay kutub kala duwan ma akhrisan karo haddaad fanniga ku cusub tahay imminka haddaad naxwiilo tahay maalinta aad fikhi bilowdo kutub badanoo fikhiya ha isku dayin inaad barato hal hal kitaab ugu xidhno hal hal kitaab haddii laga tegi waayo laba kitaab maalintii waxaad dhigataa laba kitaab ha ahaadaan de waa intaad jilcin karaysaa intaasa haddaad cunto iminka hilib intaan qaado aan afka geliyo kii hore aanoo calalin haddana ku kale aan ka dabageliyo dee waan ku dhimanayaa casharkii hore oo ii yaallo oon ii bislayn haddaan cashir kale haddana idhaahdo waan baranaya midna diyaar noqon maayo man dalaba alkulla faata alkullu ardaygu hadduu waxbaan wada baranayaa yidhaha dhammaan midna wax faa'iide ka keeni maayo haddii ardaygu fannigan uu wax horay uga akhristay oo istilaaxa ilan fiqiga keliya istilaax buu baahan yahay culimo naxwuhu istilaax buu u baahan yahay tafsiir istilaax buu u baahan yahay haddaad fannigan horay wax uga akhrisatay oo horay aad wax ugaga xidhxidhnayd waa laguu ogol yahay ardayow inaad kutub kala duduwan ka dhigan karto macnahaan maalintii inaad saddex meelood afar meelood shan meelood inaad wax ka dhigan karto oo isla fiqigii uuna ama isla naxwihii uuna ama isla tafsiirkii uuna laakiin haddii ay kala dudunaan waayaan adigu haddaadan aqoon hore u lahayn fannigan istilaaxiisa kutubtiisa luqadiisa hadda wax horo kaaga baxsana haddayna jirin halku koobso waana fanni kastood bilaabaysa weeye haddaad naxwo bilaabaysa halku koobso haddaad fiqi bilaabaysa halku koobso macno ahaan maalintii hal casharun qaado cashar labaad iska ilaali culima insha allahu tacaala intaasi waa inta kolley anigu ila quruxda badnayd ee naftayda iyo naftiinnaba aan odhan lahaa waxaa inoogu soo xigi doona insha allah kolley kitaabkii wuu inoo dhammaaday imtixaan aynu ijaazo ku bixinayno ijaazadii kitaabka ayaynu doonaynaa runtii waa arrin waddankeenna ku cusub weli ma soo marin sheekh kitaab intuu qoro haddana ku yidhaahda waan kuu akhriyey waanaan kuu ijaazaynayaa weli ma soo marin waa arrin ugub inagu aweeyi kolka waxaan filayaa waa kii koobaad jaaniskaana idinka ayaa u yeeshay oo ardaydii koobaad ee ijaazadaa qaadanaysay noqonaya labadiinnan guruubaan idiin wada sheegayey imtixaanka mar baad wada gelaysiin insha allahu tacaala kolkaa imtixaankaa waxaa ila qurux badan aniga markaan eego inaynu ka dhiganno isniinta soo socota isniinta soo socota insha allah inaynu xilligeennan aynu